alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam baabu shuruudi salaa waxaan ka soo baxnay aladaan maa xukmu man yu-adin wa huwa jaalis maca qudratihi an yu-adina qaa'ima fahimta misaal aya fadal laa yajuusu an yuadina wa huwa jaalisun maca alqudra jawaab waadix a muwaafiq alqiyam liladaan aw an yuadina wahuwa qaayimun laysa waajiba inama huwa mustaxab maaha waajib isagoo fadhiyaabuu eedaami kara isagoo fadhiyaabuu oyo eedaami kara waay التhwiib ma ma اlmaqsuud bالتhwiib fi اlأdan التhwiib bالtha الmثلثة taswiibku waa maxay haye التhwiib haye ya waxaa looga jeeda adanka dhexeysa asalaatu khayru min الnوم ma xukmuha alاstixbaab marka haddii roobu do-o ama dabayl aada u daran oo ay jirto qofkii dhibaataynaysa soo bixi karayn amba qabow aada u darani uu jiro qofkii gurigiisu iskaga tukan karaa bale waxaa sunnaa in lagu daro adaankii alaa salluu fii rixaalikum amba asalaatu fi rixaal waray guryihiina ku tukada amba asalaatu fi rixaal cabdillaahi bni cumar radi allahu canhu waxaa ka soo aroortay habeen dhexa badan dhexaysay oo dajnaan meesha lalaw joogay inuu amray mu-adinkii inuu ku daro alaa salluu fii rixaalikum guryihiina ku tukada kaasina waa sunne marka maxay cala salaa baa lagu bedelayaa mise inta xaya cala salaa la idhaabaa haddana laga dambeysiinaya labada way banaayin baabu shuruudi salaati shuruudii salaada ayuu baabu yahay marka waxayna ogna cibaadaadka shuruud iyo waajibaad iyo arkaan iyo sunan iyo inay leeyihiin kitaabkiiyo sunnadu kuma soo aroorin shuruudda salaadu waa intaa shuruudda sekadu waa intaa laakiin culimada raximahum ullahu jamiican siday dee u sahlayeen culumta ayay kala soo dhex baxeen dabeetana iyagoo tashiilan lilfahmi walitulaab iyagoo u fududeynaya u sahlaya ardayda ayaa waxay sameeyeen inay yidhaahdaan markaa shuruudda salaadda waa intaa amba arkaanta salaadda waa intaa meelaha qaar dabeta waa marka ay sababta ay kala duwan yihiin madaahibtu ee laga yaabo qolana inay intaa ka dhigto qolana intaa ka dhigto waayo waqtiyada qaarkood baa la isku khilaafayaa salliga nebiga caleyh isalaatu wasalaam atixiyaadka dambe salawaatu ibraahimigu ma rukni ba mise rukni maaha ayaa la isweydiin karaa matalan markaa shuruud salaa iyo shuruudun shuruud shay iyo shuruud fi shay way kala duwan yihinoo shuruud ashay waa ashuruud alatii laa yasixu ashayu ilaa biityaaniha waa shuruudda marka horeba shaygii uu ku taagan yahay aanu ansaxaynin in lala yimaado mooyaane laakiin shuruud fi shay shayga dhexdiisa haddii shuruud la dhigo waa shuruud gaaro dadku ay shardisaan ee tusaalahaan marka waxaa kala jiro shuruud اlbeyc iyo shuruud fi اlbeyc shuruud اlbeyc waa shuruudda marka hore beyca loo dhigay laakiin shuruud fi lbeyc waxa weeyaan labadan qof ee wax kala iibsanaya shardi dhigan kara iyagu oo mid kale wuxu ohan karaa daartaasaan kaa iibiyey gurigaas waan kaa iibiyey way ku heshiiyeen laakiin bil baan deganaanaya shardigaasaan dhiganaya baaburkaasaan kaa iibiyey laakiin laba bilood baan wadanaya waa lagu heshiiyey shardiga in siisa loo fuliya markaa wey shuruud markaa waa shuruud saaida ah iyadu shuruud fishay waa shuruud saaid oo dadka ay dhiganayaan shuruud salaa markaa waxaa leeya waa shuruuddii salaaduba ay ku asisa ansaxaysay ilan isagoo qofku shardi hoose ma dhiganaye shardi luqatan alcalaama ayay ku tilmaameen culimadii luqadu waa calaamad faqad jaaa ashraatuha ay calaamaatuha waa calaamaadkii saacadda ee ka horeeyey istilaaxan waxaa looga jeedaa maa yalzamu min cadamihi alcadam <clears throat> walaa yalzamu min wujuudihi alwujuud ma yalzamu min cadamihi alcadam ma yalzamu min cadamihi alcadam <clears throat> walaa yalzamu min wujuudihi alwujuud walaa yalzamu min wujuudiha alwujuud macnihiisu waa maxay maa yalzamu min cadamihi lcadam waxa looga jeedaa shayga haddii isaga la waayo mashruudkiina waa la waaya haddii shardigii la waayo maxaa la waayaa wixii loo shardiyayna waa lawaa la waaya tusaale ahaan haddii طahaaradii la waayo salaada salaadiina waa la waayay marka cadamkiisa maxaa ka laasimaya haddii waayidiisa maxaa ka laasimaya waayid baa ka dhalanaysa maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi alwujuud laakiin helitaankiisa helitaan kama dhasho mar kastaba oo qof baa iska weyse qaba iminka laakiin inuu salaa tukadaa laazim maaha haddana oo markuu saa u weysaystaba salaadii duhur baa la helaya ama tii casar baa la helayaana iyadu laazim maaha waxaa dhici karta in waktiga uu dib dhigo inaan waktigii weli gaadhin iyo wax lamid a iyadoo shardigii la laakiin haddii la waayo markasta wixii loo shardiyayana waa la waayaya shuruuduna arkaanta waxay kaga duwan tahay ashuruud hiya qabla dukuul fi shay waa intaan shayga la soo gudagelin bikhilaafi اlarkaan fahiya daakil fi shay iyadu shaygay dhex gashay arkaantani ml arkaanta marka salaada laga warramayo de waa rukuucdii iyo sujuuddii iyo faatixadii iyo kuwaas laakiin shuruudani waa intaan shayga laba gudagelin wixii loo baahnaa oo tusaalahaan haddaynu guri dhisayno maanta gurigaasi halkii laga dhisayey iyo ciiddii lagu dhisayey biyihii lagu dhisayey kii dhisayey looxii laga dhisayey wixii in la helaa maxay noqonaysaa waa shuruudii haddaad wixiiba halkaa soo dhigto guri maad disin haddana ogow soo maha laakiin haddana gurigii marka tiirkii taagta eed saqafkii taagta ee aad halkan kala samayso waa arkaantii markaana shuruuddii markaa waa shayga dibadiisii marka shuruuddii la helo ayaa shayga haddana la gudagelaya rukniga iyo shardigu waxay se wadaagaan labaduba in shaygii hadii haddii la waayo cadamkaasaa ka dhalanaya labadooda lakin waxay ku kala duwan yihin midna waa daakil fi shay midna waa khaarijun fi shay khaarijun can ishay haygu ka baxsay midna waa daakil fi shay shaygu dhex geshany tacbiirka ma maa yalzamu min wujuud min min cadamhi lcadam waa tacbiir waa mid kamid un lakin macnahayaashii kale laga cabiraana waa lamid un ma tatawaqafu sixat lcibaadati aw ilcaqdina culamada qaar baa ka cabiray wixii ibaadada cibaadadu ay ku taagan tahay sixadeedu amaba caqdigu uu ku taagay caqdigii oo heshiiskii ganacsigii guurkii wax lamida وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم إذا فسأ أحadكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليucid الصلاة رwاه الخمسة وصححه بن حبان علي بن طلق رضي الله عنه الxنفي السحaymiي اليماmiي waa min بني xنيفة oo qoladii musaylama alkadaab ayay isku reerahayeen waa saxaabi wanaagsan an ali an caliy bni dalqin radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam idaa fasaa axadukum fi salaati hadduu midkiin ku weysa jabo salaada dhexdeeda fi salaa falyansarif ha ka baxo salaada ee falyakruj min aلsalaa walyatawada hana soo weyseysto waliyucid الsalaa salaadiina ha soo celiyo rawaahu alkhamsa wa saxaxa ibn xibaan wa can caaisha radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam man asaabahu qay-un qofka mata ku dhaco aw rucaafun amba goror aw madyun amba madidi falyansarif ha ka baxo salaada oo falyatawada ha weysaysto uma liyabni ha ku dhiso calaa salaatihi salaadiisa wa huwa fi dalika laa yatakalam wahuwa fi dalika isagoo intaa dhexdeedan laa yatakalam an hadlin rawahu ibnu maaja wadacafahu axmedu labadan xadiisba iyadoo xadiis aynu horu soo qaadanay tee baynu soo qaadan ya xadiiska aisha xadiiska labada xadiis waxay tilmaamayaan ana طahaarata shard lisixati الsalaa sheekhu ilan adiladii muhimka isagu inoo keenaya ana طahaarata shard lisixati الsalaa faida intaqadat tahaaratuhu laa tasixu salaatuhu haddii salaaddii ay markaa dexanadii ka burto isagoo xataa salaaddaba ku jira inaanay salaadi u jiraynin marka xadiiska dambe wuxuu soo kordhiyown matalan haddii laba ragcadood isagoo dhammaystay uu weysashado inuu markuu soo weysaysto halkii kasii wado laakiin waa qowl aada u daciif xadiiskuna waa daciif ee salaaddii uu soo bilaabaya waliyucid isala xadiiska horaa ah, sii xoog badan salaada ha soo ha soo celiyo ilaahay idankii mu atixiyaadku u harsanaada atixiyaadka dambe xataa hadduu harsan yahay dib uu soo celinaya marka alfusaa wadduraad labaduba qofka naqaska ka soo baxaya laakiin alfusaa laa sawta lahaaba culimadana waata aan markaa cod lahayn duraadna cod bay leedahay markaa fasa markuu weyse jabo ee naqaskaasi uu ka soo baxo aanu ma aan la maqlayninba laakiin de isagu isdareemayaay ama dee urtii uu helo markaa fal yansarif salaadaa ka baxo salaadaasi ma sii soconayso daharadaasi waa shardi hana weyseysto salaadana soo celiyo xadiiskan kale man asaabahu qayun aw rucaafun aw madyun matagaasi miyuu salaaddii jabinayaa gororku miyuu jabinaya sida daahirkaa maya labadaas midna ma jabinaya aw madyun madidu waynu garanahay kuntu rajula madaan iyadana waysuma ka waajibaysa iyo istijo inuu iska waana nijaaso maradi ka hagaajinaya falyansarif falyatawada uma liyabni calaa salaati wahuwa fi dalika laa yatakalam isagoon hadlayn hadduu hadlo markaa salaaddii kuma dhisi karo waa inkastoo xadiisku daciif ku noqday xadiiskaasi shuruudda salaada ayuu sheegay aahaara marka salaadaasi daharada weysadii baa kow ka marka xadas kii akbarka hana dee min awlaaba isagu xadasulakbarki hadduu weyseysto oo xadasulakbar lagu leeyahay matalan janaabo uu leeyahay ambaxayd uu leeyahay qofkii ay tahay inuu maydho dee weysadan keliya waxba ma tarayso wacanhaa caaisha waxaa laga wariyay can nabiyi sala allahu alay waslm qaal wuxu uhi laa yaqbal llahu ilaahay ma aqbalo salaata xaa-idin gabarh qaangaadha salaadeed ilaa bikhimaarin inay khimaar huwato mooyane inay madaxa qariso mooyaane rawaahu alkhamsatu ayaa wariyay ila nasaa-iya wasaxaxu ibnu khusayma ayaa xadiiska saxiixa ku sheegay وعن jaabir radي الlahu canhu an nabiya slى الlahu عalيه waslm qaala lahu wuxuu ku yihi in kaana thawbu hadday tahay maradu waasican mid ballaadhan faltaxif bihi hilaabo jidhka wada gaadhsii yacni wuxuu jeedaa fi salaati salaada dhexdeeda weeyaane walimuslim waxa u ahaaday fakhaalif isweydaari marada beyna طarafayhi ay beyna jaanibeyhi labadiisa cidhif oo xaggaa iyo xaggaa jidhka u wada gaadhsii wain kaana dayiqan haduu cidhiidri yaho maradu ay yar tahayna fatazir bihi gunto oo xagga hoose ka dhamaystir muttafaqun caleyh walahumaa bukhaariyo muslim waxay soo wariyeen min xadiisi abi hureyra radi allahu canhu laa yusalii axadukum laa yusallii yuu tukanin axadukum midkiin fi thawbi lwaaxid maro keliya laysa iyadoonay ahaanin calaa caatiqihi qoortiisa amba degtiisa minhu maradaa xaggeeda shay-un waxaanay ka ahayn iyadoo aanay maradaasi gaadhsiisnayn qoortiisa iyo garbihiisa ayuu tukanin wa can umu slm radi allahu canha anaha iyadu sa'alat way weydiisay annabiya sala allahu alay sl nabiga weydiisay atusalii almarأatu haweeneydu ma ku tukanaysaa fii dircin dirci ma ku tukanaysaa maro dheeroo jidhka wada gaadhaysa wa khimaarin iyo khimaaroo madaxa ay ku qarisay bigayri izaarin iyadoo gunti hoose aan xidhnayn qaala rasuulku wuxu uhi idaa kaana hadduu yahay addircu diricaasi saabiqan mid dheer saabiqan ay waasican jidhka gaadhaya oo yuqaطi qarinaya duhuura qadamayha muuqashada lugaheeda inay lugihii muuqdaan mar hadduu qarinayo lugihii u qarinayo way ku tukan kartaa akhrajahu abu daawuud wasaxaxa ala'imatu waqfahu a'immadu waxay saxiixiyeen inuu xadiiskan yahay mowquuf oo uu yahay hadalkii umu salama radi allahu canha ee aanu markaa marfuuc ahayn dhowrkan xadiisna waxay tilmaamayaan shardi kale oo shuruuddii salaada ka mid ah oo ah satru alcawra satru alcawra in cawradii la astro cawradu waxay culimmadu idhaahdeen fuqahadii markay u fudaydinayeen dadka cawradu waxay leedahay saddex nooc bay u qeybsamaysaa alcawra halaaثaةu aqsaami aw anwaacin waa cawra muqallada wa mukhafafa wa mutawasita muqalladadu waa almarأaةu albaaliqa cawrada adagi waa maxay waa gabadha qaangaadhka ah cawradeeda fakuluhaa cawratu ila alwajhu walkafayn gabadhaasi jirhkeedao dhami waa cawro ilaa mooyaane alwajhu walkafaan labadaas mooyaane inta kale o dhan waa cawro marka waa muqalado hayn wey iyo da dhibicla muqalado mukhafafaduna waa ilmaha yare sabiga ah sabca siniin ilaa cashra siniin inta ka dhaxaysa cawratu asabiy aladi huwa maa beyna sabci siniin ilaa cashri siniin inta ka dhexaysa tobankaas isna cawradiisa mukhafafo waa saw cawratuhu asaw-ataan waa maxay alqubul wadubur intaasunba cawraa isagna amba inan ha noqdo amba inan ha noqdo macnaheed waxay ka dhigan inanta yare sagaal jirka ahi iyadoo madax qaawan oo surwaal yaro gaaban xidhan hadday tukato e salaadeedu wey way ansaxaysa hadda awla lagama warramayo laakin waxaa laga warramaya waa qofka cumrigiisa la eegaya waa inay madaxii qariso xadiiskana wuxu tilma la yaqbal lahu salaata xaayidin ilaa bikhimarin xadiiskana si waadixinayo waa markay xayd waxaa looga jeedaa albaaliq waktigii xaydka gaadha looga jeeda ilan hadday xilligii xaydka ku sifaysa ku jirto salaadba laguma lahe xayd waa bimacnaa baali baaliqa maxaa laga qaadanayaa tii ka yarayd intaasi aan xaydka hayni haddii madaxeedii u qaawan ay tukato in salaadeedii ilaahay aqbalayo salaadeedu ay sax tahay laakiin maalintay qaan gaadha ay waajib ku tahay inay madaxiiba inay qariso mutawasitkuna waa raggaa tobanka sano iyo wax ka sii weyna toban sano ashri fo fowqa cashri siniin ilaa aakhirih markaa isaga waa maxay maa beyna sura wa rukba xundhuurta ilaa jiribka laga gaadhayo isagana intaasa ayaa cawradiisa ah sidaa awgeed qofku sida xadiiskan aynu ka arkayno hadii maradu jirkaaga wada gaadhaysana jirkaysu wada gaadhsiibu rasulku haddii kalena gunti ka dhigo oo tusaalaan saxaabadu qaar badan marka leeyahay wax lagu kafnaa la waaye dee waxaa laga yaabaa gunti yar bay xidhnaayeen oo xundhurta intay ku xidhaa shilbahana gaadhaysay saasay ku tukanaya in badan oo ka oo iska feedho qaawanaya xataa hadduu qofku helayo oo macaawista macaawiis kaliya soo qaado halkaa xundhurta ka sarraysa intuu kusoo xidho xundhurta soo qariyo jilbihiina uu qariyo oo sidaa ku tukado salaaddii saasi way ansaxaysaa laakiin xadiiska kale muxuu tilmaamayaa inuu qofku aanu tukan hadana isagoo maradii aanay waxba garbihiisa ka gaadhsiisnayn qadiyaddaa garbaha gaadhsiinteedu culimada qaarna waa waajib bele qaarna waa mustaxab bel waa istixbaabo dee ilaahay markaad hor istaagayso khuduu ziinatakum cinda kuli masjidin ay inda kuli salaati salaad kastoo tukanaysaan dee isqurxiyo ilaahay si wanaagsan hor istaaga lagama warramayo kamaaliyaadka iyo wixii qurxda lakin shuruuddii baa laga warramaya marka laguu sheegayo shareecada lagu sheegayana amba laynoo dhig sheegayo dee qof keliya laguma miisaamayo oo dhaqaalo haysto oo iska caynkaas lakin maxaa lagu miisaamaya ummaddan soo maha iyo waktigii hore iyo wakti dambeba marbaa dharkuba aanu sida loo helaaba iska adka haddii imika kamiisyada iyo cimaamadaha iyo saraawiisha lagu warwadhay iyo xijaabka waxay saxaabadu dumarkii saxaabadu rasuulka weydiinayeen salaada ciidda haddaanay midkaa iyo xijaab sidanin maxay samaynaysaa sna walaasheeda kasoo ammaaneysid waa inagaso arki soo maaha dee saasay duruuf tahay y haddaba satru cawrada laakiin maradii saasun maaha hadday maradaasi laakiin khafiif tahay hadduu qofkii jirhkii maradii uda gaadhsiiyey laakiin de marada jirhkiisii laga arkaya intii cawrada ahayd laga arkaya raggiyo dumarku doona ha noqdeen amba nin ha noqdo ninka haddii mara khafiifa u xidhayo intii cawradiisa ahayd laga arkayo dee salaadiisaasi ansiximayso cawradiina mu asturinba salaad iyo salaad laam gabadhiina hadday jirhkeeda wada qariso lakin waxaanay xidhan tahay uu yahay waxaan markaa jirkiiba qarinaynin dee waxay noqonaysaa kaasiyatun caariya bay noqonaysaa kaasiyatun waxna way xidhantah waana qaawantay suu nebigu sheegay ala slat slam haddii maradaasi jirka ku dhegantay oo ay aada cawradii u muujinayso rag iyo dumarku doonaha noqdee taasina ma ansaxayso hadii ragga ay isku asturaan maro xariiraha matala mara xariir u xidhay xariirtu marka hore xaaraan bay ka ahayd soo maaha ya amba maro xaaraana rag iyo ay soo qaataan mid baa soo xaday maro markaasuu xidhay salaadi horta ku ansixi maysa culimo badan leeyihiin qaarkoodna waxay leyihin dee shardiga waxay unoqonaysaa un salaadii maadaama jirkii asturay xaaraantan uu sameeyey maradana uu ku dambaabaya isla markaana salaaddiisu way waa ansaxaysa mar hadduu maradii jika ku asturay sidoo hadduu biyo uu soo xaday ku weysaystaba maalan amba uu xoog kusoo qaaday u ansaxaysoo kale taa lafteeda loo isku qaad wacanhaa can nabiyi sala allahu ala sl qal wuxu ui laa yaqbal llahu ma aqbalo marka qabuulka nafyu lqabuul waa nafyu sixa asalku imikana taasaa lagu qaadaya sixadii salaadaasi ma jirta wey laa tasixu salaatuha laa yaqbal lahu ilahay ma aqbalo salaata xaa-idin gabadh waktigii xaydka gaadhay oo qaangaad ah salaadeeda ilaa bikhimaarin khimaar mooyane khimaarku waa maradii inay madaxa soo qarayso mooyane marka anba hal xijaab ha xidhato oo sida imika dumarku ay sameeyaan maro xijaabkiiba madaxa wada gaadhaya ama intay maro hoose xidhato xijaab khimaar kale ha isku soo dado madaxa ayna qariysoma laazima markasta amba hal maraha ka wada dhigto ama markaa maryo kale macnuhu waa waxaan haddii gabadhu madax qaawan tahay salaadeedu ansixi mayso maxaa laakiin ansaxaya hadduu ninku madax qaawanya salaadiisa way ansaxaysa hadduu qofkii ninka isaga maadaama xundhuurta iyo jilbaha ahayd cawradiisu salaadiisu isaga way ansaxaysa laakin inuu madaxa qariyo markuu salaada tukanayo culimada in badan baa le waa sunne way wanaagsanta oo waa makruuh waa laga wanaagsanyay haddii uu ku tukanayo isagoo madax qaawan ay qaarkood yidhahdeen adilada guudun baana ka daliishadeen daliil gaaro oo caddaynaya ama kusoo arooray ma jiro وعن jaaبir رضي الله عنه أن النبي صلى الله علي sلم qال وxu uhi in kaana الthawb hadduu yahay waasican faltaxif bihi markaa su-aal baa la weydiiyey qofkii maro kaliya siduu ugu tukanaya markaa wuxuu hi in kaana athawbu waasican haddii maradaasi maro dheer ay tahay tusaal ahaan go' weyn oo kale ka soo qaad faltaxif bihi hilaabo oo kuwii xaggan iyo xaggaaba jidhkaaga wada gaadhsiid xaggii sarena gaadhsiiye xagga hoosena gaadhsii yacni fi salaa walimuslim fakhaalif isweydaari beyna arafay halkaa faltaxif bihi waxaa la macnaa fakhaalif isweydaari beyna arafay oo xaggan iyo xaggan iskaga laab xaggan iyo xaggan iskaga laab maradii wain kaana dayiqan hadduu cidhiiri yahay hadduu yar yahay aan waasic ahayn oo jidhkii aan wada gaadhaynin xaggeed ka dhammaystiraysaa qaarka dambe haba qaawanaado ee fatazir bihi waad guntanaysaayoo intii xundhurtii iyo jilbihii baad ayaad ku xidhaysa dabeetna saasuu qofkii ku tukanaya walahumaa xadiiska markaa mutafaqun aleyh walahumaa waxay ka soo wariyay bukhariy muslim xadiis abi hureyra radi allahu canhu laa yusalii laa yusallii yuu ku tukanin axaduku midkiin fi thawb alwaaxid maro keliya laysa calaa caatiqi minhu shay iyadoo degti qoortiisa caatiq oo halkaa qoorta aanay waxba ka saarnayn taasina waa sida wanaagsan ee mustaxabka ah ama markaa waajibka ah lakiin shuruudda salaada ka mid maaha oo macnaheed waa maxay hadduu qofki isagoo feedhe qaawan tukado lakiin intii cawradiisa muqaladada ahayn oo asturay cawradiisii inay salaadiisu ansaxayso lakin de markaad ilahay hor istaagayso adigoo qurux badan hor istaag oo degtaadana arigi marka caatiqa waxaa lagu fasiray maa bayna almankibi wاlcunuq maa bayna mankib inta garabka iyo qoorta udhaxaysa maxay noqonaysa af somaaliya deg baa la idhaha ah, wax ku qaadoo وعن uم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله علي sل نبga weydiisay aتصلي المرأة في dircin وkhimaari بغayri izaarin markaa markuu sa ay su-aal ahaan weydiisa waa macluul bay leyihin culimadii o laakiin axaadiis kaloo weydiisaa jirta oo tan ka duwanba tana markay lahayd lugaha muuqan doona dircu waa marad jirhka wada gaadhaysa wa khimaarna iyadoo gabadhii diricii xidhan oo matalan intaa qoorta iyo wixii ka hooseeya ku xidhan madaxiina qariso khimaarkaa ku xidhay laakiin maradaa diric ay xidhan tahay matalan mar hoose aan kasii hoos xidhnayn oo inta badan waxa iska macruufa dumarkii maradaas sare ay yihiin dirica iyo wax lamid ah inay maro kalena kasii hoos xidhantahy laakiin marka salaadda haddaba bigayri izaanin iyadoo guntigaa hoose aan xidhnayn oo maradaas sare ee madaxiina qeyb ay ku xidhay amaba khimaarka iyo dirica ah salaad ku tukanaysa qaala idaa kaana dircu saabiqan haa ku tukanaysaa wey hadduu yahay saabiqan mid dheero yuqadii duhuura qadamiha qarinaayo lugaheeda gomadaheeda hoose qadamku waa taa intaa dhulka la dhigayo akraja abudawud wasaxa aimatu waqfahu marka hadduu xitaa mawquuf yahay axaadiis kalaa u markhaati kacayse gabadhii waxaa shardiga lugaheeda inay qariso taa waa laisku khilaafay eeg waxaa laisku waafaqsan yahay wejiga iyo labada gacmood ba u badin culimadu inaanay gabadhii salaadda markay tukanayso aanay dee laazim ku hayn markay ka baxsantay hadalkeeday labada baabaco iyo wejigaa salaada intaa inay banayso way uban way u banaantah way macnaa waa waajib oo hadday de saa ku tukanaysa salaada ka ansixi mayso da inta niqaab xidhato wejigii ama maradii wada xidhan tahay oo sujuudda halkay dhegaysaba maradii ay saaran ilaa cayiman dee gaara mooya way haddaba haddii markay diracan ay xidhan tahay qofku markuu taagan yahay iyo markuu foorarsado kala duwan waxa laga yaaa gaadhi markay sujuudayso in lugihii ay muuqdaan markaa shardigaasaa ku xidhan diricaa ah, dheeroo waa in lugahaa si dambe lugaha aanay muuqanaynin luguhu markaa inay cawro yihiin baa halkaa laga qaadanaya gabadha lugaheedu inay cawro yihiin oo ay tahay salaadda dhexdeeda inay qariso haddii haddaba lugihiin hadda imika sana imika dumarku sameeyaan sharaabaado gaar ay ku xidhatay oo diricaasi intaa sharaabaadada uu gaadhayo luguhuna ay muuqanayaan laakiin sharaabaadadaasi ay muuqdaan ay asturayaan dee markaana way ku tukan karaysaa وعن cاabir بن ربيcة رضي الله عنه qال وxu uhi kunaa waxaan mع النبي slى الlaه عليه وسلم nebiga qaar la joogay fii leylaة mظlimaة habeen madow ah oo aada u madow faأshkalat عalaynaa waxaa naga murugtay waxaa naga qaldantay calayna annaga alqiblatu qibladii baa naga midmadow gashayoo qoloba meel bay sheegeen fa sallaynaa waanu tukanay falamaa alacat ishamsu cadceeddu markay soo baxday idaa naxnu waama annagiio sallaynaa u tukanay ilaa gayri اlqiblati qiblada meelaan ahayn fanazlat waxaa soo degtay faaynamaa tuwalluu faaynamaa xaggii tuwalluu aada u jeedsataan fahama ay hunaaka halkaasi wajhu اllah qiblat اllah ilahay qibladiisa wey akhrajahu tirmidiyu wadacafahu tirmidi baa soo wariyey waxaanu yihi markaa waa daciif xadiiskuna waa daciif markaa eh, laakiin axaadiis kaloo saxiixa waxay tilmaamaysaa in saxaabadu ay tukadeen intay qibladii ka qaldantay marka qoloba ay dhinac u tukadeen marka qaar baa waxaa la ogaaday inay markaa eh, qibladii dhinacaan ahayn ay u tukadeen rasuulku mu amrin inay soo celiyeen وعن أبي هuريرة رضي الله عنه qال qاla رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulku wuxu uhi maa beyna الmashriqi inta ka dhaxaysa cadceed ka soo baxa iyo wاlmغribi cadceed ka dhaca qiblaة ba ahaatay qiblo rawahu التirmidي وaqawaahu الbخaariي bukhaarina waa qawi buri labadan xadiisna waxay tilmaamayaan shard min shuruudi الصلاة wahuwa istiqbaal الqibla wahuwa istiqbaal alqibla aw اlkacba in kacbada loo jeesto markaa shuruudda salaada ee u waaweyn qibladaasaa ka mid ah qibladii qofki waa inuu kacbadii qaabilo laba midkood buu markaa noqonaya an yushaahida alkacba fayajibu calayhi an yastaqbila bicayniha hadduu qofku arkaayo kacbadii oo salahaan tiirkan oo kale ay tahay maxaa laasim ku ah inaanu xagga in yarna u dhaafin haddii sidaas kale ugu horeyso oo u xaggaa uga jeesto amba xaggaa uga yar durko ma ansaxaysa salaadiisa hadduu laakiin aanu arkaynin sidan imika oo kale imika aynu nahay rasuulku wuxu ala sl sl ma bayna almashriqi walmaqribi qibla jihadaasumaad u jeesanaysa inta ka dhaxaysa bari iyo galbeed cadeed ka soo baxay iyo cadceed ka dhac waa qofka sideenanoo kale koonfur ka soo xiga amba sidoodii oo kale waqooyi ka xiga oo madiinadii iyagu joogan waqooyi ka xigta qofka matalan galbeed ka xiga ama bari ka xigaana isna jihada kale labadaa jiha kale unbay noqonaysa inta ka dhexaysa koonfur iyo waqooyi januub shamaal ayuun bay labadoodaasina noqonaya qolada bari ka xigta iyo qolada galbeed ka xigta ee qofkii waqooyi ka xiga ayaa saas noqonaysa marka xadiisku masle aad muhiim u sheegay oo oh, in imika hargeysa markaynu joogno waxa la waxa masaajid ku yaala dhinaca kaliya wada jeedaan soo maha haddaad burca tagtana xaggii un bay ujeedaan haddaad kasi haddaad sii dhaaftana xaggii unba ujeedaan haddaad galbeed ukacdana xaggii unba ujeedaan shaki kuma jiro in haddii mixraabka masaajka la kaxeeyo la qaado inuu laga yaabo boqolaal kilomitr inuu kacbada xaggaa she ka ya soo bari uu ka midna uu galbeed uu ka maro bale qibladu saasaabad mudda xagga galbeedkii labada u yar dhowda weliba marka la eego jihaday ku beeganta maca dalika maa bayna almashriqi walmaqribi qibla qadiyadaasina waa muhiimo qaar baa jira iminka aan dadka la tukan qolada markuu jahligu isagoo qofkii jaahila ah, uu haddana isleeyahy waxbaad garanaysa ee uu marka qaarkood dadkii takfiirinayo ayaa wuxuu leeyahy dadkiiba salaadoodii ma ansaxayso iminka ninkii beryahan maan arag oo dhowr nin baan garanayaa markuu dadka la tukanayana qofka inuu ku xiga jeedhu ku siganayo agga hoosu de isku soo qalloocinaya wala masaajida qaar bu ka kacbi ui masaajida way qalloocan ay dhinac qibladii dhinac baynu ka xigna qibladii galbeed bay xigtay xaggaas marka kaasoo kale dee way ku rogmaysaa iska ilaaliya haddabay haddaba dhacdo qofkii qibladii inuu garan waayo waa la dham-ay tusaale ahaanoo dadkii baa dayoobay garanba waaye uu ijtihaadaya qofkii uu dadaalaya dadaalaya xaggay la noqotaa buu tukanaya hadduu arko markii uu salaada dhameeyey isagoo qibladii khilaafay soo celin maayo soo dib uma soo celinaya salaadaas ee saasay gu ansaxaysa hadduu laakiin ogaado isagoo bilaa tahaara aynu tukaday uu soo celinaya hadduu ogaado isagoo qaawan inuu tukaday cawradiisi meel ay muuqatay ma soo celinaya saasuu markaa oon isogey lakin ta isagu marka kunaa waxaan maca nabiyi salى اllahu alay waslm fi leylati mudlimati habeen aada u madow faashkalat calayna waxaa naga madmadow gashay waxaa naga ishkaal gashay oonu gara weynay alqibla fasalayna waanu tukanay falama طalacat ishamsu cadceedu markay soo baxday idaa naxnu waaba anagiyo salaynaa u tukanay ilaa gayri اlqiblati qiblada meelaan ahayn fanaزlat waxaa soo degtay fainama tuwaluu fahuma wajh اllah marka wajhullah waa qiblat llahi ba culimadu ku fasiray jihaad aad u jeesataanba ya ilaahay baa subxaana wa tacaala jira ee maaha dee in allaha fi kuli makaan maaha lakin ka dhalamayso xaggan markaa wajhullahi waa qiblat llahi baa lagu fasiray culimad badan haddii lagu fasiro markaa wejhullah ilaahay wejigiisii weeyaano waayo rasuulku muxuu sheegay alay sla slam qofku markuu tukanayo rabuhu bayna baynahu wa bayna alqibla soo maha candhuufta iyo utufin bu uhi matalan xagga qiblada waayo rabbigii baa isagii qiblada udhexeeya fathuma wajhullah meel kastaa markaa waa wejigii ilaahay ilaahay baa idinka xiga weyan u xaggaa utukatay haddaad xaggaa ujeysataba وعن أبي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم ma bين المشhرق والمغرب qبلة ayaa ahaatay ma beyna inta udhexaysa almشhرqi cadceed ka soo baxay والمغرب cadceed ka dhac qiblaة ba ahaatay qiblo rawahu التirmidي وqwاه الbخاaرiي وعن cاmر بن ربيع رضي الله عنه qال wuxu uhi rأytu رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulkaan arkay oo يuصلي tukanaya calىa raaxilatihi hashiisii ama gaadiidkiisii xayu meel tawajahat biha ay ula jeesato ayuu tukanaya mutafaqun caleyh zaad albuhaariy wuxuu kordhiyey yuumi uu u ishaarayay bira'sihi madaxiisa ayuu rukuucdiiyo sujuudda ku ishaaray walam yakun mase ahayn yasnacuhu mid sidaa sameeya salaada lagu dul tukanayo raaxilada fi lmaktuubati salaada faralka ah wali abi daawuud min xadiisi anas kaana wuxuu aha idaa markuu safro oo fa araada uu doono an yatatawaca ay an yatanafala inuu sunaysto salaad sunaha iska tukado tadawuca istaqbala uu qaabilsiin jiray binaaqatihi hashiisa alqiblata xagga qibladu uu jeedin jiray oo fakabara wuu takbiirin jiray takbiirat lixraam uma sallaa wuu tukanayay xayثu meel kaana uu ahaado wajhu rikaabihi ay wajhu raaxilatihi gaadiidkan uu fushay xaggii uu jeestaba uu u jeesanayey wa isnaaduhu xasan xadiiskani markaa wuxuu ka soo reebay istiqbaalu lqibla salaada faralkaa ah, iyadu waa maxay waa shardu min shuruudiha salaada laakiin matalan qofku markuu musaafir yahay salaada sunnahoo kale salaatuleilkii ha noqoto ama salaad kaleba ha noqotee waxa u bannaan inuu isagoo gaadiidkiisaa saaran oo hadda awoodi karayo inuu ka dego oo dhulka uu u dego oo qibladii uu qaabilo inuu iskaga dul tukado marka salaaddii sunnaha ahayd ayaa saa looga soo reebay rukuucdii iyo sujuuddiina ishaaradaasu ku samaynayaa kamuu soo degeyn in hashii hadaba rasuulku alayh salatu salaam haddana uu u jeediyo qiblada marka koobaad markuu salaada xidhanayo horta marka hore xagga qibladu u jeedin jira taasina culimadu waxay dhahaan waajib maaha haddaanu xitaa uba jeedin oo isagoo ka jeedo uu iska xidho sunnuhu bay sii tahay haddana ay sii wanaagsan tahay inuu sii jeediyo almuhim salaada sunnaha qofku shardi maaha inuu u jeesto xaggaa iyo qiblada goormay qofka istiqbaalu qibla uu ka dhacaya wuxuu ka dhacayaa xaaladda aanu garanaynba xaggii uu tukaday saynu soo aragnay waxaa kaluu ka dhacaya marka uu saaran yahay gaadiid matalan daa'ira aw ilbaakira doon buu saaran yahay amba diyaarad buu saaran yahay mana awoodi karo inuu xaggii qiblada u jeesto qibladii way ka dhacaysaa marka xagga ujeedun buu tukanaya waa salaadii faralka ahay doonta wuu la wareegayaayo haddii xagga qiblada ay u socoto marka hore saasuu salaaddii ku xidhanaya agga qiblada u soconaya iyadoo socoto iskaga tukanaya hadday iskala jeediso oo ay ismelmesho isna xaggii qibladu isku melmelaya maxaa shardiya un laakiin inuu ka aamin yahay inuu dhaco hadduu ka baqanayo inuu dhaco fadhigana wuu ku tukanayaa qibladiina wuu ka jeesanayaa almuhim waa laga dhaafay xaaladdan iyadaa qibladii markuu diyaarad saaran yahay ama gaadiid kale la socdo oo aanay suurtagal ahayn qibladii inuu qaabilo sida qiyaamkii iyo taagnidiiba looga dhaafay xaaladda iyada ra-aytu waan arkay rasuul اlahi salى اllahu alay slm yusali tukanaya ku tukanaya calaa raaxilatihi hashiisii dusheeda xayu meel tawajahat biha ula kacdaba waayo neef xooloo dhaqdhaqaaqi weyaan xaggana u kacaysa xaggana u kacaysa shihada ula jeesataba uu tukanayo isagu salaadiisi u iska wati iyadoo qibladii khilaaftayba zaad albukhaari wuxuu koriyey yuumi uu ku ishaaray birasi oo wax la isweydiinaya oo rukuucdiiyo sujuuddii rukuucdiiyo sujuuddii ishaaruu sameynayo dee rukuucdina uu yar sarraysiinaya sujuuddina uu ka hooseysiinay walam yakun mu ahan yasnacu mid sameeyo fi lmaktuubati lakiin salaada faralkaa ah waxa waajib ku ahay waxa waajib in laga dego markaa rasulku uu ka degay salaadii faralka waliabi daawuud min xadiisi anasin kaana wuxuu idaa saafara hadduu safro oo faaraada u doono an yatadawaca inuu sunaysto istaqbala binaaqatihi wuxuu qaabilsan jiray hashiisa alqibla oo fakabara uu takbirinaya uma sallaa uma sallaa uu tukanaya xaysu kaana wajhu wajhu rikaabihi rikaab waa gaadiidka laftiisa la saaran yahay wa isnaaduhu xasan wajhu rikaabihi marka jihadu u jeedo ay xaysu tawajahad bi ay la macno tahay waayo waxaad ka warantaa qof baa wuxuu ka baqanayaa hadduu istaago salaaddii hadduu qibladii qaabilo in la toogtaabuu ka baqanayaaba oo meesha xagga qiblada matalan ka xigtaabaa dhibaata ka jirta markaana u ka jeesan karaa waxaa jira khowf وعن أبي سعيد الkخdري رضي الله عنه عن النبي صلى اه علي sلم qال وxu uhi alarض dhulku kuluha dhammaanteed masjidun weeyaan masaajid ila اlmaqbaraةu qubuuraha mooyaane iyo اlxamaamu meesha lagu maydho rawaahu التirmidي walahu cila xadiisku ciluu leeyay وعن بن cمر رضي الله عنهma qaala wuxu uhi nahaa نبي slى الله علي sل nبgu diiday an yusaliya an yusallaa in lagu tukado fii sabcati mawaadina toddoba meelood sabcati mawaadica almasbala qashin qubka meesha qashinka lagu daadiyo almakan aladi yulqaa fiihi alqumaama aw alqadir wixii wasakha meesha lagu tuuro wاlmajzara almakan aladi yudbaxu fiihi alibil walganam wakada oo meesha wax lagu gowraco xero dhiigta dhaho wاlmaqbara iyo qubuuraha wa qaaricati طariiq ay wasada ariiq wadada bartankeeda wadada dadku ay marayaan bartankeeda iyo xooluhu iyo gaadiguba ay marayaan wاlxamaam waa muqasala meeshii lagu meydhanayay wa macaaطin اlibil iyo xeryaha geela wa fowqa dahri beyt اllaah iyo kacbada dusheeda beyt اllaahi kacbada dusheeda sare in lagu tuka rawaahu tirmidiyu wadacafahu tirmidi baa wariyey o uu daciifiyey xadiiska culimadu waxay kan dambe waa daciif xadiiska hore u yihi walahu cilana cilada culimada qaar ku cileeyeen waxa weeyaan anahu mursal annahu mursal walaysa bimawsuul inaanu xidhiidhsanaynoo uu yahay mid mursala laakiin waa culimadu way saxiixisay albani oo kale iyo oo mawsuulkaa rajaxan inuu marka ciladaas aanay cilo waxba yeelaysa aanay ahayn labada xadiiska dambe waa daciif xadiiska horena waa saxiix haddaba طahaarada qofku markuu daahir noqonayo saddex meelood baa loo baahanyay inuu salaadda ku tukanayo waa albadn والthawb والmakan aladi yusallii fiih soo ma waa jirkiisii iyo maradiisii iyo goobtii uu ku tukanayay marka intaba dee adila kusoo aroortay in qofku jirkiisi uu daahir noqdo hadday nijaas uu leeyahay dee salaadi ka ansixi mayso haba weysiista haddii maradiisi leeday saas kale hadii meeshii uu ku tukanayey aanay daahir ahayn waxaa jira haddaba meelo aan nijaas ahayn laakiin la diiday in lagu tukado almaqbara wاlxamaam rasuulku alay sla slam wuxu uhi laa tusalluu ilى اlqubuuri walaa tajlisuu calayha qubuuraha xaggooda hana u tukanina ha hana ku dul fadhiisanina marka ila lmaqbarati baaba la diiday qubuuraha xaggooda in loo tukadee fi lmaqbaratina maxaad u maranaysa qubuuraha maxaad u maranaysa min baabi awlaa ma inay kasii mudan in lagu dhex tukada haddii uu salaad ku tukado qubuuraha dhexdooda amba xagga qubuuraha uu tukado qubuurihii wax xaajiisina aan udhexaynin culimadu waxay u badan yihin salaadiisaasi waxba kama jiraan tahay salaadiisaasi inay tahay waxba kama jiraan qubuurahaasi laba ha noqdaan mid ha noqdaan ha ka badnaadaan haddii laakiin meel ay qubur ahaan jirtay oo laga saaray qubuurihii meel baa lafaa ku jiray qof dadka ku jiray waa laga guray marka waa lagu tukan karaa waana loo tukan karaa xamaamkuna waa meeshii lagu meydhanayey marka inta badan waxa laga yaaba meeshaas kale xaadisa qaarkood baa tilmaamsa dee shaydaanka kale iyo imshu oo meelaha qofku cawradiisa uu dhigaayo buu shaydaanku kasoo qeyb galaa marka amba de waxa laga yaaba qofki wasak iyo nijaas iyo wax lamida ah de inu iskaga meedhay marka iyadana munaasab maha mar haddii xamaamkii la diiday meeshii lagu meydhanayey maxaad u maranaysaa suuligiina ka waran axaariisu may sheegin culimada suuliga lakin culimadu way ka hadleen oo dee waa min baabi awlaa ba hahaysa lagu tukadana hadalkeedaba meeshii kaada iyo saxaradu taalley amaba suuriga dushiisii la gudkado sax maa haddii haddaba suuriga halkan uu ku qarsoon yahay suuriga matalan waxaa laga soo galaa meel heblaayo tuun baa soo qaada masaajidka hoostiisaa bullaacad laga qodayoo halkaasaa simir baa ka sarreeyo dee inuu suuri yahay in lama oga taasi waa way ka duwantah taas laakiin suurigii dee urtiisi iyo wixiisi muuqdeen baa loo jeeda almazbala walmajzara masbalada iyadana de waa laga wanaagsan yahy culimada waa ha haddii haddii lagu tukado oo aanay meeshaasi dee nijaas lahayn salaaddi way ansaxaysa lakin de ilaahay hor istaagaya meel kudaafada inuu salaada la tago sida aanu markuu seexanayaba amba markaa uu dee guridhisanayaba amba uu iska fadhisanaya halkaa iskaga fadhisanya kudaafada dhexdeeda dee salaadda la tegi maayo lakin haddii kasoo qaadba uu meesha kudaafada lagu daadiyo nijaas lahayn salaaddii ku tukaday way ansaxaysaa salaaddiisu lakin waa arrin laga wanaagsan majzara meeshii wax lagu gowracayay iyadana waa kuula oo ku tukado way ansaxaysa maqbarada waynu soo aragnay qaaricati dariiqna way ansaxaysaa salaaddii hadduu bartanka dariiqa ku tukado laakiin maxaa loo diiday waxaa loo diiday qofkii salaaddiibu dadkiibu xanibaya ummadana socotay ayaa laga yaabaa inuu xanibo xamaamkana xadiiska horeynu kusoo aragnay maqbarada labadaas xadiiska saxiixa ah macaadin اlibil waa almakaan aladi ta'wi ilayhi alibil waa meesha geel usoo hoydo markaa waa xeradii waxaa culimada qaarkoodn ay ku daneen mabarik oo ah meelaha metela marka laga waraabiyo eelka laga waraabiyo geelu inta badan markuu biyaha ka dhargo uu iska fadhiistaayo haddana dib uu usoo durduurtaa waa sabada marka eelka taana way raaciyeen xadiis saxiixa oo rasuulku ku tilmaamay markii la weydiiyey an nusalli fii maraabid alghanam an nusalli fii macaadin ibil geela xeradiisa ma ku tukannaa maya buu nebigu yhi alayh isalaatu wasalaam waayo maraabid alghanamna ariga xeradiisa ku tukada buu nebigu yhi alayh islatu slam sababtana uu sheegay geela shaydaan baa laga abuuray buuhi miyaydaan indhihiisa arag ee axaadiis qaarkood tilmaamaysa markuu xanaaqo geelu <laughs> waxaa kaloo sheegay dhabarkiisa inuu shaydaanku saaran yahay haddana nicmooyinka ilaahayna siiy kamid yahay la socdo xayawaanka ayuu usii kala dhow yahay adhiga iyo geela ah, shaydaanka usii wuxuu usii kala dhow yahay saagood bay dadka laftigoodu kala duwan yahay dadka geelleydaa ah iyo iyo dadka adhileyda adhi dhaqatada ku badan iyo dadka geela ku badani wuu nebigu yihi alfadaada asakiinatu maca ahli اlghanam deganaanshuhu dadka adhileyda ah la jiraa buu nebig uri alay slat slam ya walfadaadana maca ahli اlwabar dadka geelleyda oo ah. kibir iyo islaweyniya baa ku awar qofku wuxuu la dhaqan noqonayaa kolba waxa uu dhaqdo iyo cidda uu la dhaqmo ayuu la dhaqan noqonaya wa fowqa dahri beyt illaahina waa kacbada dusheedii qofku inu istaago hadda kacbada dhexdeeda maaha rasuulku waa ku tukaday calayh isalaatu wasalaam intii loo furay kacbada maalintii uu furay ama ka furtay ayuu kacbada ku tukaday dhexdeeda kacbaduna waa dhismaha lakin hadduu qof dusheeda koro oo weli halkaasaan ku tukanaya ma ansaxaysa salaadaasi iyadana laakiin dhexdeeda salaadda way ku ansaxaysaa almazbla wاlmajzra wاlmaqbra waqaaricat الطariiq wاlxamaam wamacaatil اlibil wa fowqa dahri beyt اllah xamaam haddii aan la shadinna waa shimbirtan duusha xamaam marka la leeyahayna waa meesha lagu maydhanayo xamaamna waa aطayr almacruuf وعن أbي mrhd الqنawي radي الlaه عanه qal wuxu uhi samictu waan maqlay rasuul الlahi slى الlaه عlay slm an yqulu le laa tusaluu ilى اlqbuuri war qubuuraha xaggooda ha u tukanina walaa tislu calaysa dusheedana ha ku fadhiisanina rawaahu muslim marka qubuurihii haddii aanu faasil oolin meeshaas faasilka waxa loga jeeda mثala haduu dhismo weyn udhexeeyo oo kale amba shaaric weyn o aad u ballaadhin qubuuraha ay xagga she ka xigaan loo tukan maayo waayo qubuuruhu waxay ka mid yihin waxyaalaha lagu fitnooba shirkiga soo jiday waa wasiilaة ilى الshirk oo inaga maanta waa aragnay dee axaadiista marka laga reebo indheheennaynu ku aragnay boqolaal quburo saa u dul fadhiyo saa u baryayo muslimiina oo nebi maxamed baanu rumaysanay loo tukanaya salaada oo hadana intay qabrigii dhiseen oo ay udgoon ku xidheen ku sameeyeen oo ay qurqurxiyeen ayaa la iskugu imanayaa lagaga imanaya min almashriqi walmaqrib oo saa wax loo weydiisanaya walaa tajlisuu caleyha mar haddii la diiday bal ninka guri ka dhisanaya ka warran qubuurtii ka qubuurihii guri ka dhisanaya balka kaadida iyo saxarada la tegaya ka waran dhexdooda waxaasoo dhan waqad waxau rasulku tilmaamay alay slat slam midkii inuu qabri ku fadhiisto iyo waa waxaa uga sahlan inuu dhimbiil ku fadhiisto dhimbiishaasi ay hilibka dhaafto oo lafta ay gaadho mar haddii fadhigiiba la diiday bal maxaad u maranaysaa ha dul socodkiina ka quburaha dul soconaya ka ila fadhigii baaba la diiday qaacidaa jirta hadii shay la diido dhibtiisa hoose dee ta kasii weyna hadalkeeda badda walaa taqul lahumaa ufin soo maaha ufa ku odhan labada waalid uf baaba la ka waran cayda kasii weyna soo kama sii darra saas kale lian yajlisa axadukum calaa jamrati fataxriqa siyaabahu fataklusa ilى jildihi khayru lahu min an yajlisa calى qabrin rawaahu muslim xadiiska laftiisa muslim wariy inay lafta gaadho ayaa uga sahlan in qabri ku dul fadhiiso وعن أbي سعيidi رadي الlaه عanه أbي سعيid الkخdري radي الlaه عanه qal وxu qala rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم إida jaءa أxaduكم almasjida إida jaءa markuu yimaado axadukum midkiin almasjida falyandur ha eego ayna calayhi baa loo jeeda kabihiisa ha eego fain ra'aa hadduu ku arko fiina calayhi labadiisa kabood adan wasak hadduu ku arko waa macna najaasa aw qadaran amba wax kaloo wasakha hadduu ku arko falyamsaxu ha masaxo walyusali fiihima ha ku tukado akhrajahu abu dawuud wasaxahu ibnu khuseymata وعن أbي هuريرة رضي الله عنه qال qال رasuل الlahi صلى الله عليه وسلم إdaa waطئa hadduu ku joogsado أxaduكم midkiin alأdى wasakh hadduu kula joogsado bikhufayhi labadiisii khuf fahuuruhumaa fatahuuruhumaa daahirintoodu aturaabu ciid weeyaan inuu ciid ku masaxo akhrajahu abu daawuud wasaxaxahu ibnu xibbaan labadan xadiisna marka la isku geeyo waxa culimaduna waa isxoojinayaana waxay tilmaamayaan kow jawaas aلsalaa fi nicaal isagoo kaba xidhan qofku inuu tukan karo marka ama jamca la tukanaya amba keligii ha tukanaya salaadu faral ha noqoto sunna ha noqoto kabaha in lagu tukadaa way jaa-ayso way bannaanta laakiin kabuhu waxay ka mid yihiin qofka wixii la xidhiidhay lugihiisa iyo jirhkiisa bada la xidhiidhayo shuruud waxa ahaa inuu qofku daahir yahay jirhkiisa iyo maradiisa iyo soo maha marka hadii kabihiisu ay nijaas leeyihiin dee oo uu bareeray ansixi maysa salaadiisaas hadduu base ku arko markuu salaada gelayo waa inuu hubsado waxa laazim ku ah inuu kabaha hubsado waayo inta badan meelahaasa lagu soo isistaagaya lagu socsocda waa inuu eego haddii uu nijaas ku arko waxba mayr maayo iyo tayr iyo biyo qaadan maaye maxaa kaga filan inuu ciidda ku masaxo ciiddaasu xoog ugu masaxo nijaasi ka biisa ayaa dabeetana sideedii uu iskaga tukanaya hadduu isagoo salaadda ku jira is ogaado in khufkiisu ama kabihiisu ay nijaas leeyihiin muxuu sameynayaa u iska bixinaya una u iska sii wadanaya salaadiisa haddii is ogaado isagoo salaada ku jira in marada uu xidhan yahay ay nijaas leedahay haddii maradu midkan ay tahay cimaamadaasoo kale uu iska tuuraya hadduu khamiis oo kale uu yahay laakiin maro ka hooseysa uu xidhan yahay oo asturaysa markaana muxuu muxuu sameynaya wuu iska bixinaya un maradaa intii kalena uu iskaga tukanaya salaadiisi nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam isagoo saxaabada tukinaya oo kabaha xidhan ee khufeynkii ayuu iska bixiyey say saxaabadu wada bixiyeen maxaad u bixisay buuri markuu ka baxay waa rasuul alla bixiyay de jibriil baa ii warramay wuxuu sheegay inay kabahaygaasi aanay daahir aan nijaas ay lahaayeen saa awgeed baan u bixiyey wy markaa rasuulku salaaddiina ma soo celinin isagoo salaaddii ku jirun bu iska bixiyey qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm ida jaءa axadukum ida jaءa markuu yimaado axadukum midkiin almasjida falyandur ha eego fain ra'aa hadduu arko fii naclayhi adan aw qadaran falyamsaxha masxo markaa dee masaajidadaasina maskaxda ku hay berigaas sidee bay ahaayeen ciid bay hare gogoliy waxaa same olin soo maha qolade masaajida imika way gogleyihin haddaad dee kaba cusub xidhan tahay oo markaa intaad soo iibsatay halka aad ku xidhatay amaba dee sharabaadadii oo aan markaa ur iyo waxba lahayn dee iskaga tuko ya haddaad laba kaboodoo buura intaad si fiican usoo nadiifisay aad gogashaa iskala soo dhex qaado iskaga tukatay de haddaydan qodada masaajidka qabsanaynin <laughs> ya badana kasoo soo qaad laba kaboodoo cusub baabad masaajka kudhe xehatay oo aan gogasha waxba yeelayn miaad ku tukan karin waad ku tukan kartaa beriyo dhan baa laga hadli jiray macana kabaha ma lagu tukan karaa mise laguma tukan karo waxay kutusaysaa dadku horta waxay la qabateen waa cajiib berigaa hore waxaa laga dhigi jiray kabaha in lagu tukado nin kacbadii gubay kale ayay dadka qaar ka dhigi jiray ya iminkana waad aragteen oo mar alla marka lagu tukanayo janaasada maxay sameeyaan ya xataa inay nijaasadeedii in kale kaba hoodama egaan waa la iskaga wada tukadaa miyaa la bixiya waa lala qabsa garigii hore o dhan wa la iska bixin jiray إda jaءa axadakum axadukum almasjida falyandur fain ra'aa dugaarku fin calayhi adan aw gadran mala wax nijaasa falyamsaxu amsax ta kale laftigeeda dee min baab awlaa iska wanaajinaya walyusali fiihimaa ku wacan abi hurayrata radi allahu canhu qala qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam idaa wadica hadduu kusoo joogsado axadukum midkiin waia wadica rijlahu cala alardi waa tiraa uu ku joojiyo midkiin aladan bikufeyhi fatahuuruhumaa daahirintoodu aturaabu weeyi marka ciidda waxyalaha wax lagu dahiriya ka mid wacan mucaawiya bn xakam radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi salى allahu alay slm ina hadihi salaa salaadani laa yasluxu fiihaa uma suubana uma haboona shay-un wax min kalaami nnaas dadka hadalkooda inama huwa tasbiixu watakbiir waqira'aat lqur'aani rawahu muslim wax kale maahe waa tasbiix waa subxaana allah watakbiir allahu akbar waqira'at lqur'aan iyo qur'aan la akriyo rawahu muslim mucaawiya bn xakam asulami radia allahu canhu xadiis intan ka dheer xadiisku uu ka dheeraaye wuxuu yihi nin baa hindhisay salaada dhexdeedoo alxamdu lilaahi buu yihi dabeedna baynama ana usalim can rasuuli اlahi sala ه slm id cadas rajul min alqowm faqultu yarxamuka allah baan ku ihi bui faramani alqowmu biabsaarihim markaa dadkii tukanayey ayaa indhaha igu soo ganay iyagoo igu diidan faqultu waa hukla umiyaa waar hooyooyinkiin idinka goblame eh maa sha'nukum tanduruuna ilaya maxaad iga soo egeysaan arrinkiinu muxuu hadaad iga soo egeysaan hadda waa dhexdeedii <laughs> marka wuu ka sii daray marka hore yarxamuka allah be intii bay ku diideen oo si waji diidmaa usoo egeen sida hooyooyinkiin idinka goblame maxaad iga soo eegeysaan fajacaluu yadribuuna biaydihim calaa afqaadihim markaa waxay bilaabeen inay bowdadoo garaacaan oo iyagoo le aamus falamaa ra-aytuhum yusamituunanii lakinii sakatu markaan arkay inay aamusiinaya waan iska aamusay falama salaa rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam fabiabi huwa wa ummi ma raأytu mucalima qablahu walaa bacdahu axsanu tacliima minhu fwallahi ma kaharanii walaa darabanii walaa shatamanii qaala ina hadihi salaa laa yaslixu fiiha shay min kalaam الnaas inama huwa tasbix watakbir waqira'at اlqur'an rawa muslim xadiisku dersi weyn baa ku jiro o horta salaada dhexdeeda markaad ku jirto haddaad hindhisto alxamdu lilah waad odhan kartaa taasi waa mid laakiin yarxamuk allah ha ku odhanina iska yarxamuk allah lama odhanayo hadduu yarxamuk allah ku leado yahdiikum eh, allah wa istixbaalakum baad soo celayso ma soconayso labadaana waad iska ilaalinaysa laakin alxamdu waad odhan kartaa waayo ninkii alxamdu yidhi laguma qabsan ee maxaa lagu qabsaday kii yidhi yarxamuk allah xadiiskan markaa daliil wuxuu u yahay inaanay banaanayn salaada dhexdeeda in lagu hadlo waxyaalaha salaada burinaya waxa ka mid ah hadalka laakiin shardi waa ku xidhan inuu qofkaasi yahay caalim hadduu jaahil yahay an aanu garanayn sida saxaabigan oo kale salaadiisaasi way ansaxaysaa marka loo sheega lakin kadib walkeeda wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcasa rasuula markaa wuxuu yihi rasuulku alay sala sl markii salaada laga baxay fabiabi huwa wa umi aabbahay iyo hooyaday lagu furay oo qofku markay aadka u amaanaya bay saa odhan jira maan arag buu hi mucalim isagoo horti iyo dabadi toonna ka wanaagsan xagga wax dhigidda wax sheegidda axsana tacliima minhu waayo imuu hanjabin imuu ulaynin imanuu caayin ka harani wejiga ima ururin oo iguma xanaaqin ee wuxuu yidhi un salaa salaadani uma habboona oo looma baahno shay hadalka dadka ka mid a ah. saa imika aad samaysay waayo wax kale salaadani maahe waa tasbiix iyo takbiir iyo qira'at اlqur'aan markaas siduu u daweeyey rasuulku ka warramay alayه الslat slaam oo saxaabada waa kuwan dee indhaha kusoo ganay o iyaga laftigoodu dee munkarkan bay diidanaayeen rasuulkuna isagoo hadlay oo sii hadlay buu markii dambe u sheegay markaa qaabku uu iigu sheegay buu ihi macalin ka wanaagsan isagoo hortiiyey dabadii toonna maan arag inaga waxaa inagu fara badan qofka weyn iskaba daayo caruurteerana dee aan wax badan garanaynine laga yaabo masaajidka inay marka qaarkood ku ciyaaraan ama socsocdaan ama wax kala sameeyaan ya marka salaada laga baxo in iyaga iska dhaafa waalidkii dhaleel lacaayo soo maha hore waxaan mayaan xalaal ku dhalan ayaa laga yaaba odayaashin qaarkood yirahdaan bal wuxuu soo diray masaajidka bal ya marka waa la isku dulqaaday qofkii dee jaahilka ahaa waa la dulqaadanaya haddaba salaaddu hadalku uma banaano in la hadlo hadalku wuu buriyaa salaadda qofkaa jaahilka ah mooyaane ina hadihi sala laa yasixu fiiha shay min kalaam innaasi uma haboona oo sax maaha inamaa huwa tasbiix watakbiir wa qira'at اlqur'an markaa tasbiix eeg subxaana allahi ba ku jirta haddaad waatan la takbiiranayo qira'at quraan waa dikri un salaada marka lasoo ururiyo isku soo ururiyo wacan zayd bin arqam radi allahu canhu qala wuxu uhi kunaa in kunaa ay inaa kunaa waxaanu ahayn lanatakalamu qaar hadla fi salaati salaada dhexdeeda calaa cahdi nabiyi sala allahu alay waslm waqtigii nebiga yukalimu uu la hadli jiray axadunaa midkaayo saaxibahu saaxiibkiisa kale ula hadli jiray bijanaax bixaajatihi arrintiisi buu kala hadli jiray waxaan u baahanahay awre hadhow guriga igu kaan waa tusaale de waa wixii ay matalan xoolihii wixii gala qaadi qaadi jireen xaajadiisu kala hadli jiray salaadana way ku wada jiraan waayo insha allah hadhow salaada ka baxro ayaana ka keeni doonaa <laughs> xatىa nasrat ilaahi soo degtay xaafiduu calى الsalawaati wالsalaati اlwusطى waqumuu lilaahi qaanitiin xaafiduu calى الsalawaati salaadaha ilaaliya wasalaatil wustaa salaada dhexena si gaara u ilaaliya waquumuu u istaaga lilaahi alleh salaada dhexdeeda qaanitiina ay saakitiina idinkoo aamusan fa umirnaa waxaa nala amray bisukuuti aamusnaan baa nala amray wanuhiinaa waxaa naloo diiday can ilkalaami hadal marka arrinkaa hore uu banaana wey salaada marka marka hore inay ku dhex sheekeeyaan fii awal alislaam markaa hore salaadu kama burayno nahyi ku soo aroori muu jirino waa kuwan dee ka hadli jiray laakiin aayaddani maalintii soo degtay baa la yihi hadalka joojiya oo qumu lilaahi qaanitiin saakitiin marka halkan saakitiin weeyi ereyga qunuut lakiin macnayaal badan buu leeyaho waa dawaamu daaca daacada in la joogteeyo oo khushuucda looga jeeda man ina kunaa in kunaa e ina kunaa waa mukafaf min ahaqiila ina kuna waxaan ahayn lanatakalam qaar hadla fi salaati calى cahdi nabiyi salى اllahu alay waslm yukalimu la hadli jiray axaduna midkaayo saaxibahu bixaajatihi arrinkiisu kala hadlsay xata naزlat xaafidu calى salawaati wasalaati اlwsطى waqumuu lilahi qaanitiin faumirna waxaan amray bisukuuti wanuhina can اlkalam mutafaqun alayh walafna muslim salaat lwusطana waa marka hore way soo gudagelaysaa waa cadfu lkhaasi calى اlcaam markii hore caam baa lasoo sheegay xaafidu calى الsalawaat oo ilaalinta salaadda waa waktigeedii iyo khushuucdeedii iyo arkaanteedii iyo shuruuddeedii wixii ay mutaysato o dhan baa la ilaalinaya haddana salaaddii si gaara loo soo saaro culimadu waxay u badan yihin salaadaasi inay tahay salaad alcasr siduu nebiguba xadiis kale ku shegay alay slat slam malأ allahu budunahum waajwaafahum naara kama shaqaluuna can salaati اlwusطى salaat اlcasr وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم التصبيح للرiجاaل والتصفيق للنساء متفق عليه زاada مسلم في الصلاة rasuulku wuxu uhi عaليه الصلاaةu وaسلاaم التصبيحu سubحaan الlah liriجاali raggay u ahaatay salaada dhexdeeda wey والتصفيqu sacabagaraacuna للنisaaءi dumarku u ahaaday متفق عليه زاada مسلم wuxuu kordhiyey التصبيحu للرiجاaل والتصفيqu للنisaaءi في الصلاaةi salaada dhexdeeda marka waxa weyaan idaa naaba shayun fi الsalaa haddii mala salaadda dhexda wax yimaado tusaale ahaan imaamkii uu qaldamo oo kale subxaan allahi bay raggii odhanayaan hadday dumar yihiinna sacabkay garaacayaan oo sacabka see u garaacayaan inay baabacada gacanta biisaa ugu yar dhufato baabaca uga samayso waa sunna arrintaasi subxaan allahi waxaa kaloo la odhanaya adigoo salaad ku jira hadduu qof kula hadlo waar hebelow subxaan allahi dheh si uu kuu maqlay inaad inaad salaad ku jirto atasbiixu lirijaali watasfiiqu linisa gabadhina saas kale sacabkay garaacaysa haddii iyadoo salaaddii ku jirto haddii matala loo yeero oo qof uu yeedhay mooday aanu salaad ku jirin ama qof jiidi gaarayo sacaabka markan kale la garaaca ka war ee imika madrasadihiina ay soo kordhiyeen imika markii hore dadka kaleba baa samayn jireen waxyaalaha inama tasfiiqu linisa baa loo diinaya dumarkaa iskale sacabkaa la garaacayo ya markay gabayada iyo tiriyaan saxaabadu sacab may garaaci jireen ama qofuu gabayo sacab loo garaaco marka haddee dumarkii iyo carruurtii iyo dadkaasa garaacaan lakin nin weynoo sacabkii garaacaya ya haddiiba se ay dhacdo adigu waxbaha ka diidina iska dah xaalaadka qaarkood xaalaadka haddii dadka awoodda ku leeday mooyaane wa can mudarif bin cabdillaahi bin shikhiir can abihi wuxuu ka soo wariyey cabdillahi bin shikhiir oo saxaabi ah qaala wuxu uhi ra-ytu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkaan arkoo yusalii tukanayo wa fii sadrihi laabtiisana aziizun cod baa ka baxayey guux baa ka baxayey ka aziizi اlmirjali guuxa dheriga oo kale ah almirjal alqidri dheriga min albukaa'i oohin awgeed akhrajahu اlkhamsatu ila bnu maaja ila bna maaja wasaxaxahu ibnu xibaan rasuulku alayه الslat slaam uu khushuucayo alkhushuuc fi الsalaa ayuu xadiiskana ka warramayaa marka alkhushuuc fi salaa de waa dhuuxii salaada iyo ruuxdeedii khushuucdu salaada de waxa looga bahnaaba in la khushuuco qad aflaxa almuminun aladina hum fi salaatihim khaashicuun haddaba khushuucdu waxa ka mid ah dhaqdhaqaaqa qofku inuu iska ilaaliyo inuu eriyadu akhriyayo u fiirsado qofka markaa khushuucaya mararka qaarkood baa laga yaaba inay keensato inuu ooyo ooyintaasina markaa dee guux iyo hiqlayn ay ku keento nebi maxamed baan arkay buri alayh slatu slam oo tukanayo oo codka laabtiisa ka baxaya aad moodayso dherigu markuu islaba rogayo codka samaynayo markaa guux buu sameynayay waa oohinta uu ooyay rasuulka alayh isalatu salaam khushuucdu laysa shardan khushuucdu shardi ma aha salaada culimada qaar shardi ka dhiga baa jira waajibna qolaa ku sheegtay qolana sunnay ku sheegeen sheekh ibn cuthaymin raximah llah wuxuu yihi inay suno tahay bay u badan tahay waayo way adagtahay bui de qofku inu ha ha khushuuca marka qaarka marka haddii matala saladiis bila khushuuc noqotay dee salaadii way ka ansaxaysa lakin ajarkii waa ka baxay meesha in badan mudarif bin cabdillahi bin shakhiir saxaabigani taabicigani waa taabici aad u cajiibahoo qisas buu leeyahay markii dagaaladii ibnulashcas iyo ayaa waxay ku yidhaahdeen dee kaale dagaalka nagala qeyb gal ee xajaaj iyo lala dagaalamay dabeedna wuxu ni hadnaa laba nafood leeyahay mid baan idin raacin lahaayo waan soo tijaabin lahaa ya hadday markaa janno gasho dee ta kalena waan ka daba geen lahaa hadday naar gashona maxaan samayn lahaa tadaba waan ka joojina lakin de xabad keliya aan leeyahay mayn ku khamaari karay xabaddaas ya ma i damaanad qaadaysa waa iyana jannadii keliya ya xawaalaha dhexdooda haddii salaad lagu tukado salaadu janaaso xabaalaha dhexdooda in lagu tukadaa way u bannaantay bale xabaasha laftigeeda lagu dul tukanaya xabaasha dhexdeeda iyadoo qofkii la aasay baa ku daba tukan ayaad ku tukan kartaa masaajidka aan ku tukado dhabarkiisay quburo ku yaalaan hadday xagga qiblada kaa xigeen ha ku tukanina iska daa haddaad leedahay lakin quburo xagga dambe kaga yaalaan dee masaajidka in qubuuraha lagu dhaweeyo sax may ahayn lakin salaadiisu de way ansaxaysa qubuurihii way ka dambeeyaan ila اlqubuuri bu rasuulku suuliga ma lagu weysiisan karaa ha wax diidaya ma jiro inaad suuliga ku weysiisato in laga wanaagsanya mooyaane haddaad tiraa bisankii ka waran bisinku shardi mu aha in weysada waad iska badayn kartaa tanna waaban ka jawaaban filaya markuu suuliga galo suuliga horta ducadii suuliga marka horaa la akriyaya intaan la gelin allahuma ini cudka min alkhubuثi wاlkhabais suuliga dhexdiisana in ilaahay lagu xiso waa laga wanaagsiya marka businkii uu iskaba dayn karaa baan kor qofka halka la eegaya qofku markuu tukanayo waa halku ku tuka halka sujuuddiisa ku beegan marka laga reebo dadka imaamka la tukanaya ku beegan xagga hore imaamka way eegi karaan dadka imaamka ku beegan oo kale safka hore oo kale iyo waayo rasuulka way noga warrameen saxaabada soo maaha inuu garhkiisu dhaqdhaqaaqi jiray maxay ku garanayeen markuu salaad tukanayo inuu inuu aan akriya waxa ku garan jira waa garhkiisa dhaqdhaqaaqaya dee taasi waxay caddaynaysaa inay inay eegi jireen bay caddaynaysaa qof dhintay qur-aan ma loo akriyi karaa say culimmadu rashaxayaan badankoodu daliilka u dhow waa maya waayo nebigu markuu dhintay quraan baynu akrina saxaabada may odhan saxaabada way dhiman jireen quraan iskumay akriyi jirin laakiin qof dhintay u ducee haddaad waalidkii tahay sadaqo hadduu ilmihiisi aad tahay oo waalidkaa ha sadaqa u bixi ducaduna way gaadhaysaa ardaaga geela ma lagu tukan karaa <laughs> ardaaga geela iyo de xerar geliso ma kala duwana ya ha ha de arday gelu iska cadi